الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله تعالى الثالث مرض يخاف معه تلف عضو أو فوات منفعة عضو أو حدوث مرض مخوف baabu tayamum baa kusoo jiray asbaab buu lahaa tayamumka asbaab buu leeyahay keenaysa qofku inuu biyihii intuu ka tago ama ka leexdo uu bedelkii aado albedel walmubedel minhu intuu biyihii ka tago inuu caro ku gebagabaysto asbaab baa keenaysa asbaab اlcajzi can isticmaali اlmaa inuu qofka biyihii waayo ama u xanuunsanayo asbaabahaasaa ka mid a khawfu cadashi maa u dambeysay qofkan wuxuu carada u gebagabaysanaya oomuu ka baqay naftiisa ama rufaqada la socota ama xayawaan muxtarama cabsidaa ma ahaato fi lxaali aw fi lma'aali hadduu cabsanaya oo oonkiibuu ka baqayaa hadhow buu ka baqayaa inuu hadduu intan ku weysaysto inuu oomo sababta labaad bay sababta saddexaad maradun weeyaan jiro ayaa qofkan haysta maradkaasoo yakhaafu uu baqaayo macahu maradkaas la jirkiisa talafa cudwin buu ka baqayaa inay xubin xubnihiisa kamida ah, ay dhimatuu ka baqayaa gacantiiba inay agegtaba wejigii uu marinayo sankiiba inuu qallafo biyihii qaboobaaba aba e, maaratay biyihii uu ismarinaya nabarkaas xanuunka eh ku yaalla inuu xanuunkaas u keeno inuu xubintiba ay dhimataba talafa cudwin aw fawaata manfacati cudwin xubin manfacadeed inay tagto xubinti ma dhimanin lamana goynin laakiin manfacadeedi manaafic lacdaa xubnaha manaafic bay leeyihiin inay manfacadiiba tagto ka baqayba oo gacanti gacan aan manfaca lahayn ba ay noqoto maalan logti lagua manfaca lahayn araggi dhagihii carabki ad marka manfacooyinka waxyaalasa la dhaha oo wamase xuduuda maradin buu ka baqsaday ka baqay yakhaafu wuxuu ka baqayaa xuduuda maradin jiro inay kusoo darido marad kaasoo makuufin loo cabsanayo cudur khatara oo halis ah inuu u keento ka baqay biyahan hadduu isticmaalo aw shidata alamin buu ka baqay xanuun daran aada inuu xanuunsado oo xanuunka ku dhaaraado oo biyahan iyo ismarnaayo uu xanuun keeno ku xanuunsado aw taakhiira albur-i waa jiranaa waa xanuunsanaaye hadduu biyahan isticmaalo wuxuu ka baqay taakhiira albur-i xanuun caafimaadkii inuu dib u dhaco caafimaadkii iyo bur-igii iyo bogsashadii inay dib u dhacduu ka baqay oo xanuunkii uu dib ugu sii dheeraado aw shay buu ka cabsaday shaygaasoo faaxishan fool xuno fii cudwin xubin ka gaara daahirin muuqata xubn ya aw shidata alamin shidata alamin soo kan soo maray ma adig dib ku kuu dhigay aw shidata alamin aw takhiira alburi aw shay-an baan marayna shay buu ka baqsay ka baqay shaygaasoo faaxishan fool xun <clears throat> ka soo daahiraya fii cudw xubin daahirin muuqatay xubnaha muuqda de wejiga kamid a biyahan hadduu mariyo xubin muuqato oo una qarin karin oo banaanka taala yuu ka baqay wax fool xun oo bar aho calaamo aho inay kasoo ka gaadho yuu ka baqay yactamidu wuxuu cuskanayaa oo waxaasoo xaggee ka keenay ka baqa ka baqa ka baqadaas muxuu ku as muxuu ku saleynayaa wayactamidu wuxuu cuskan oo ku salayn fiihi makhaawifta iyo cabsidaasi macrifatu asaga aqoontiisa asagaa nin macrifo leh oo khabiira oo wax usoo joogay oo garanaya o mase tabiiban buu cuskanaya nin dhakhtar ahoo yaqbalu fiihi uu aqbalayo khabaro warkiisa waa aqbali dabiib khabarkiisa uu aqbali ayuu ictimaadaya soo ma arti dabiib khabarkiisa uu aqbali qabuulu lkhabari wa qabuul shahaada kala jirta way kala tahay qabuul shahaada wa qabuul lkhabar khabarka waa xadiidka iyo wararka dee riwaayat eh, ruwaat qofka riwaayadiisa la aqbalayo yuu ahaa dadka soo marray cadaaladda kamid ahayd cadaaladda asal u ahayd iyo labdigii iyo xifdigii waxaas marka dhukuura iyo unuutha looma kala qaadayo iyo unhatona waa dakar iyo waa unha iyo laba noqdaan saddex noqdaan lama dhahay kol hadii masala masalata khabar tahay masala riwaaya hal qof baa ku filan maragaada ama haween ahaadeen marka dabiibka hadduu yahay dabiib khabarkiisa la aqbalayo riwaayadiisa la aqbali uuna ku cadeeyo yihahdo xaaladaasa ka dhalan karta biyan haddaa isticmaasho yuctamad waa la cuskan adiga laftirkaada haddaad khibrad leedahay oo hadda koor usoo joogtay oo arrintaa ayada dhibaata ay ku keen aad ogaatay yuctamad o tactamid ra'yaka nacam waa ictimaadaysa waa cuskanaysaa wayactamid wuxuu cuskanayaa fiihi arrinkaa wuxuu cuskanayaa macrifatahu aqoonta isaga uu leeyahy aw dabiiban buu cuskan macrifata dabiib yaqbal uu aqbalaya fiihi dabiibkaas khabar khabarkiisa u aqbalaya ayuu cuskanayaa nacam fa in khaafa hadduuse cabsado min jurxin min ajli jurxin jaraaxa darteed buu u cabsaday maanta ninkan waa nin dhaawac ah oo dhaawacbaba haystaba marka dhaawacaas dartiis buu biyihii inuu isticmaalo ka baqay walaa saatira jaraaxa hadda qofka u dhacdo laba midun wey in jaraaxadii ay faashad faashad saaran tahay oo xidhan tahay iyo inay iska bakshuur foofeydan inay meeshii meel meelihii weysada ay tahay iyo inayna ahayn <clears throat> hadday asturan tahay oo faasha saaran tahay ama cisaaba ama jabiira iyaduna <clears throat> war badan bay leedahay waa warka soo socda wey waa kaa soo sheegnay akaanleyda maxay dhahaan saddex masalo ka bilowdo jim masalada koaad maxay ahayd masalatu jarmuuq xagga kusoo marray masxo cala alkhufeyn jarmuuqi masalada kalena aljabiira oo tan hadda maanta marayna ta saddexaadna masalat aljadb cala ikhwa saddexdaa jin ka bilowdaa dhib badan bay dhahaan kutubtaa kale da kusii adagta lakin haddana waan iska dulmaraynaay fain khaafa haduu baqo min jurxin min ajli jurxin jaraaxa darteed ayuu biyihii oga cabsaday dhaawac baa yaa xubin ka saaran oo ka haysata markaasuu ka baqay inuu biyihi isticmaalo walaa saatira saatirra ma jiro calayhi cala aljurxi dhaawacaana wax astur ah oo saaran ama faashad ah ma laha waa iska makshuuf see yeelayaa kasala saxiixa inta fayow buu dhaqayaa biaqsa almumkini inta ugu suuragalshan ugu suura gashan ayuu dhaqi xubintii biyahi jaraaxadii biyihii uu ka ilaalin laakiin inta ugu macquulsanee inta anfayo uu dhaqi karo ayuu gaarsiinaya nabarkiiba halkaa kaga yaalla saacidka ama dhudhunka ah oo meesha la dhaqi lahaa markaa jaraaxadii biyo ma marinayo laakiin muxuu dhaqaya inta fayowe oo ugu dhow ee suuragal ah wuxuu ka tagayaa inuu jaraaxadii uu biyo mariyo ko iyo inta ay ay suuragal tahay hadduu gaadho inay jaraxuda biyo gaarayaan iyadanoo ka tegi saxiix ba ahaatee marka wuxuu leeyahay fain khaafa min junxin walaa saatir caleyh kasala saxiixa buu dhaqi biaqsa mumkini inta suuragala inta ugu shishaysa yani meesha ugu suuragalshan wey ayuu gaarsiinaya falaa yatruku ka tegi mahaye marka ilaa maa qadarin buu ka tegi low kasalahu hadduu qadarkaa saxiixa dhaqo uu tacadaa ku xadgudbaayo u gudbaayo liljurxi dhaawaci Ah, meesha uu isleeyahay haddaad dhaqdo dhaawici bay gaari ayuu saxiixi ka istaagaya saxiix laftirkiisa waa laga tegi soo garas waysada markii la weyseynaya solama lahayn inta faradka wax ku dara maa laa yatimil waajib ila bi fa waajib samayn tanna waxa weeyaan maa laa yumkinu ficluhu ila ida tucudiya cala jurxi fahuwa tacadi hadda wixii ay suuragal ahayn in haddii la sameeyo tacadi iyo xadgudub ay dhaawaci ku noqonayso saxiixaas waa laga istaagaya waa tacadi leere haddaad halkaa dhaafto oo tiraad intana ii banaan oo saxiix weeyaan waan gaari ficlan biyihii baa waxaad gaarsiinaysaa dhaawaci dhaawaceeda gaarsiisana dhibaata imaanaysa marka waa ka tegeysaa qadarkaas ka tegeysaa ah, wasaaisha sideedaba wasaa'il alwaajibaat iyo wasaa'il almuxaramaat iyo wasaa'il almanduubaat iyo wasaa'il almakruuhaat wasaaisha ba kala hadlayo sida daraa'ic ba kalaga hadlayo sida daraa'ic ila almuxaram ay muxaram u tahay daraa'ic ila almuxakim ina muxakim ay u tahay daraa'ic ila waajib waajib wa ila almuxaramaat muxaramaat ma laa yatim lwaajib ila bi marka noolahay wamaa laa yatimu lxaraamu ila bihi fahuwa xaraam shaygii xaaraamta adan ku dhaceyn inaad u marta mooyeen isagana xaraam wey marka wixii tacadiya dhibaatada kuu keenay isagana inaad banaanka ka martaa wasiiladiisa bananka marta saa macnaha falaa yatruku ilaa maa low gasalahu hadduu dhaqo uu tacadaa ku gud u gudbaayo ama ku xadgudbay ila juuxi dhaawaca intaasi wixii uuna ku xadgudbaynin buu ka tegaynin lakin wuxuu ku xadgudba ka tegaya falaa yatruku wuxuuna ka tegaynin laa yatruku ka tegi maayo min asaxiix baa loo jeedaa qeybta saxiix eed <clears throat> ilaa maa qadar mooyeen low kasalo hadduu dhaqo taxadaa ku xadgudbay loo jarxi intaas wuu ka tegaya iyadu wa tayamama markaa muxuu samayn intii saxiixaha buu dhaqay waysadii waa weysaystay intii saxiixa buu dhaqay haye muxuu muxuu kala ku dari waysada horta wayse dhamaystiran ma aha sidaa markay doono xubintii uh, cadalwudu hadday tahay meesheeda markaad marayso ood waysada intaad soo marto halkaasa ku joojin tayamumkii baa iyo maya waysadaas raacini tayamkin waa ka daba keenaysaa arrimahaas soo wadaa marka wuxuu leeyahay falaa yatruku ilaa maa low tacada ila tayamama waa gabagabaysanaya dhaqidii ogaanay intii saxiixeed baa dhaqday maxaa laaban gabagabaa dhiman ila anahu meeshii jaraaxadu ay taalay biyo ma marin marka haddii biyo marinna in waxaa la rabaa loo gebagabaysto watayamama waa gabagabaysanaya liljurxi liajliljurxi dhaawicii daraadiis fi lweji wejigii iyo wuxuu gabagabay walyadeyni gacmihii labadii gacmood labadaasna gabagabadii caadigeeda taqaani ayuu ugabagabaysanay wejigii gacmihii ah. wuxuu isku daray marka dhaqitaan wixii suuragal in la dhaqo iyo intii suuragal noqon weyda u gabagabaystay u gabagabaystay isku daray wayse biyaah iyo gabagabo isku daray fi waktin goormuu gabagabaysanaya ma u dhaqaya yani wuxuu leeyahay watayamama ljurxi fi lwajhi walyadayni bu utayamumi fi wakti jawaazi qaslilcaliili ah. xilliga ay banaaneed in xubintan xanuunsan la dhaqo markuu marayo ayuu tayamum ku boodaya aadaya meeshii matalan waxay ahayd gacanta bidixda soo weysaystay gacanta bidix markuu maraayo dhaqideedii la joogay buu tayamum aadi tayamumku sameeyay inta ka dambayso haddana dhaqitaan kasii wadaya fii waqti jawaazi ghaslilcaliili xubintii xanuunsaneed xilligii in la dhaqo ay banaaneed ayuu tayamumaya faljunubu marka wuxuu kala qaadi qofkan asaga tayamumaya majinaabu ka tayamumaya mise xadad iyo xadad asqar weyse ka tagi umaya hadday jinaabo tahay waxba tartiib shardi maaha waxba tartiib shardi maaha leanno qabaysku tartiib ma qabo ma shartaad qirkaad qabaysan ka bilaabi kartaa sunadaba haa jirto lakin waajib marka laga hadlaayo meeshaad ka bilaabi kartaa tartiib maha lakin waxa tartiibka u baahan waa maxay waa weysadii weysadii marka xubin inaad ka boodo ku kale u boodo lama ogolo waa inay wada socdaan tayamumkeedii iyo wuduugeeda ay wada socdaan ama hadday tahay tayamumkan tayamum min alxadath alakbar oo qabaysa dhaqidii iyo tayamumkii midkaad rabto hormari buu kuleyahy midkaad rabto hormari faljunubu qofkii jinaabada qabaya tayamamu waa gebagabaysanaya mataa shaa markuu doono gebagabaysan xubintii xanuunka ka hormari ama kadib mari wlmuxdithu se kii xadathay xadadka marka waa asqarki kole di junub lagu soo sheegay xadadka kale la sheegay waa asqar kakaad ka fahmaysaa junub jinaabada waa xadath lakin haddii la kala qaado aljunub walxadath la yiri ogaatay marka xadadkan dambe waa asqarki wlmuxdiu qofkii xadatay waysada ka burti xadasar laa yantaqilu asaga ma banaano inuu guuro oo wareego can cudwin xubin uu ka guuro min acdaai ljarxi xubnihii waysada kamid a xataa yukmilahu ilaa uu ka dhamaystiro kaslan dhaqid iyo watayamuman gebagabaysi muqadima isagoo hormarinaya maashaa wuxuu doono xubnahan xadad ba hadduu qofkan ka weysaysanaayo oo xubinta ayada aheedna inuu dhaqaa u suuroobi weyday markuu ayada maraayo waa inuu tayamumkeedii iyo dhaqideediiba waa inu socdaan isa socdaan si tartiibkii weysada ayr meel oga loogaga tegin looga tegin naam laa yantaqilu guri maayo can cudwin xubin kama guuraayo oo xubnihii weysada kamid a xataa yukmilahu ilaa u ka dhamaystiro xubintaas qaslan dhaqideedii wixii suuragala in la dhaqo wa tayamumu gebagabadeedii midkaad rabto adi hormari ama tayamumka hormari ama gebagabada hormari laakin waa ina wada socdaan muqadiman maashaa midku hora soo fa in jurixa cudwaah ninka laba xubnood oo maanta yaa dhaawac kaga gaadhay wejigana waa ka dakran yahay gacantana nabar baa kaga yaalla see la yeeli fatayamumaani laba gebageba wey ah, laba jeer buu gebagabaysani uu soo dhaqaaya meeshii saxiix u dhaqi uu tayamumi haddana tii kale markuu gaaro ayuu utayamumi u dhaqaya intii saxiixeed saas isku wadaay walaa yajibu ma waajib ma aha masxul jurxi jaraaxadii kol hadday makshuuf tahay oo ay faydan tahay ya maxaa qora ah, ah, walaa yajuuzu maxaa walaa yajuuzu ta walaa yajuuzu masxu ljurxiya ah. ah. waka nusayinka qaarna maxay leeyihiin bas labada isku axwada labada isku dhaxwada waajib ma aha walaa yajibu iyo walaa yajuuzu isku isku meel bay gaal tagayaan isku meel bay tagayan ah, marka laakin walaa yajibudaas waxaa ka dhalan karta inuu waajib ahayn lakin jaais ay tahay marka walaa ka kasii xeel dheer sidaa muuqata walaa yajuuzu ma banaana ama war haddii kudhibaysa wixii oo biyihiiba ay ku dhibayaan dee naftaada inaad ma ma ma banaano ah, haddii laakiin ay kudhibayn waajib kuguma aha waa iskaga tegi kartaa waajibs kuguma aha walaa yajibu ma waajib maaha ama walaa yajuuzu ma banaana masxuljurxi dhaawicii meeshii nabarkii dhaawac ahaa ee makshuufka ahaa inaad masaxdo bilmaa biyo kol hadday makshuuf tahay arki doonaa haddii ayna makshuuf ahayn turaabtii iyo waxaan ujeeda biyihii waa marinaya hadii makshuuf ahayn oo ay faashad ku xidhan tahay biyaha korka laga marin laakiin hadday meeshii makshuuf tahay oo ishfaasa saareen biyo inaad mariso waajib kuma ama mama banaana hadi dhib ku keenayso ku keenayso seed yeeli turaabti aa isticmaali walaa yajibu waajib ma ama walaa yajuuz banaana masxul jurxi dhaawici in la masaxo bilmaa biyo lagu masaxo wain lam yadurahu yuuna dhibin be wakaas yuuna ku dhibinba hataa jaraaxa sooma meeshi ha mara miyaa saaran satri maa saaran ma asturra sooma waxba biyaha tabsiin seed yeelaysa inta saxiixa maad ka dhaqi inti aad jaraaxadeedna waa utayamumi utayamumi wain lam yadura yun dhibin be fain kaana aljurxu hadduu yahay jaraaxadu calaa cudwin xubin dhaawacan qofkan eh, haysta hadday xubin acdaadii weyse tayamumka ah ka wada min acdaai tayamum xubnihii tayamumka waa xayad wejiga iyoiyo labada gacmood soomayn fain kaana jurxu jaraaxadu hadday taha calaa cudwin xubin oo xubnihii tayamumka kamida ah. wajaba waxaa waajaba masxuhu in la masaxo jaraaxada bituraab cara lagu masaxo maanta dhaawac waxuu ka haystaa qofka wejiga ama gacantuu ka haystaa biyo lama tabsiirayo laakin caradii haddii dhibeynin wey iyaduna haddii iyaduna dhibeynin markaa dhib male gacantii waxoogu yar isaa loo yarmariyo fain ixtaaja lcisaabatin aw lusuuqin aw jabiira ah, middaa waxay iska ahayd ninka jaraaxa haysato dhaawac baa gaaray dhaawiciisi laakiin maxuu ahaa saatir ma lahayn maksuuf buu ahaa maksuuf buu ahaa tayamama wagasala gasala saxiixa watayamama albaaqi inta saxiixa uga dhaqay inta kale u gabagabeysanaya hadday weyse tahay qadaba maashaa midku rabo hormarin laakiin waa inayn maaratay la dhaafin xubayntii intaa ay labadii labadii xugunba bedelkiima bedelkii weysadii tayamumkaba ay soo socdaan haddii laakiin qabays tahay waxaa weeyaan dhibaato ma laha tayamumkii esu rabo midku rabo hormarinaya tartiib shardi maaha masalada cisaabada marka hadda jabiiradiiba hadda la gelaya wuxuu yihi fain ixtaaja hadduu qofku baahdo wuxuu u baahday maada atayamum fain ixtaaja tayamuma tayamum buu u baahday limaada licisaabatin liajli cisaabatin ah, karin ayaa meeshii saaran karin baa saaran oo mara ku duuduuban o amase lusuuqin waxbaa lagu dhedhejiyey suuf iyo waxbaa lagu dhejiyey maalan ah, iyo faashad iyo o amase jabiila qalabkii kamada yaaba qofka waa jaban yahayo yaa la saaray jabiiradu waa qalabka wax lagu kame ee de waad garanaysaa baadiyii hore dhagax iyo geedi iyo qori iyo maryi iyo wabaa malmal inta isku hay haddana faashada adag baa laisku dhajiya aw jabiratin ma ahe kamo qalab wax lagu kabaayey ayaa meeshii saarana ku dhegan in kaanat ixtaaja licisaabatin u baahday aw lusuuqin u baahday wax lagu dhajiyo aw jabiratin u baahday wax lagu kabo wajaba waxaa waajibaya wadcuhaa markaad kabaysa intaan la kabin qofkan jabay ee cabaadaya waysadii wayse qabtaa baa la dhihi wajaba waxaa waajiba wadcuhaa jabiiradii in la dejiyo calaa uhri ahaara dusheeda in lagu dejiyo meeshii marka la dejinayba iyadoo dahaaro qabta in lagu dejiyo hadhow buu rabaa inuu masaxa moogta masaxna maxaa la rabay masxu khufeyn maa soo maray dachumaa fainii adkaltuhumaa daahiratayn samayn marka markaa umaad masax kuu suuroobi siay masax kugu suurowdo wayse qab marka horeba halagu halagu duubo gacantan faashida intaan lagu ordin war mayse qabtaa las weydiiyo ayb marka waa kana dee fiqigii fain ixtaaja lcisaabatin aw lusuuqin aw jabiirata u baahday wajaba waxaa waajiba intaan la intaan la isticmaalin wadcuhaa in la dejiyo jabiiradii maxalkii meeshii mxuu ahaa nabarka uu gaaray calaa <clears throat> uhri dahaaro korkeed waa in asag horta weyse qaba oo daahira la saaro walaa yasturu meesha maal daahir ta walaa yasturu mana asturayo ilaa maa laa minhu wixii laga maarmaan ah laga maarmi karin maa laabuda waxaan laga maarmi karin minhu xaggiisa mooyane ma asturayo laba shay baa laga rabaa inay meeshii daahir tahay laba markaad saaraysana waa inaad maxal saxiixa oo meela ah foyow aadan faashadi gaarsiinin intii un laga maarmaanayo istimsaaq xadda istimsaaq bay dhahan qadarka lagu qabsanayo ila nabarkii laftirkiisii laguma qabanayo keliya waa in xoogow labada dhidhac maarata in fayow in fayow waa in laga gaarsiiyo inta marka ugu baahida inay tahay maad ku kaaftoogeysaa inaad iska dheeraysto maaha wadacaha calaa duurin walaa yasur ma asturaayo meesha iyadeeda e, nabarka gaaray ilaa maa laabudda minu waxaan laga maarmayn waxaan ka ahayn fain khaafa hadduu baqo min nasciha siibideedi buu ka baqay waysadii xilligeedi baa la gaaray meeshii wayso qofka ka burtay wayse u inuu faashadii ka siibana waa laga baqaya oo nabarkani waxaana dhibaato gaaraysa fasaadayo see la yeeli wajaba almasxu calayha cala aljabiira jabiradi iyo dhaawacii iyo faashadii korkeeda iyuusaa uga masaxaya kullihaa dhammaantood muxuu ku masixi bilmaai biyo haddii laakiin saatir aheedoo ay saatir lahayn oo makshuuf aheyd maxaa soo niri laa yajuuzu masxu ljurxi bilmaai soomeen a ah, waylam yaduru tan laakiin haddii faashad saaran tahay shardigaas oo dahaarada ana uu ku saaray inta saxiixeedna wixii laabuda mooyeen wixii kale uunan ku isticmaalin waxaa weeyaan wajaba almasxu calayha kullihaa bilmaai biyu ku masaxaya maca gasli saxiixi intii fayoobeed asagoo dhaqayo maceeda yani wuu weseysanaya inta saxiixeed buu dhaqi meeshii markuu marayana korkusaa ugu masaxaya masaxa miyaa ku filan maya ee watayamama watayamumuna waa ku waajib inuu gabagabaysto kamaa taqadama sidii soo hormartay siaan soo marayna waa inuu tayamumo markuu maxalka marayo oo uuna meeshii ka gudbin isagoon tayamumkii iyo weysadii aan eh, maraynin kamaa taqadama waa sidaas sidii kuu soo hormartay fa kaanat iljaraaxatu taa waa masalo masalada waxay ahayd meeshii oo dhahaaro iyadoo oon saxiix waxba laga gaarsiinin marka hore dahaaro lagu waxeeyey arrimahaseed fain kaanat iljiraaxatu fii gayri cudwita maxal cudwigii bayn aheyd maslada labaad ixtiraaska meeshii weysada bay aheed oo wuxuu ku yidhi muxuu yihi fain kaana jurxu alaa calaa cudwin calaa cudwi wuxuu ka wada calaa cudwin min acdaai atayamum ah, acdaai atayamum baheed tanna wuxuu ka yidhi fain kaanat iljiraaxatu jiraaxatu dhaawacu hadduu yahay fi gayri cudwi tayamumi oo kaas wey xubnihii tayamumka meel aan ahayn buu dhaawac kaa gaaray wejigii iyo gacmihii bay ahaayeen maaa meesha laga gebagabaysto maanta wuxuu dhibaato kaa gaadhay qof ka gaadhay lugihii lugtii baa ka gaaray nabar ka gaaray ama m madaxii baa nabar ka gaaray hadda madaxa iyo lugaha iyo maxalu tayamum maaha marka la gabagabaysanayo lugahana lama masaxo madaxana lama masaxo marka carra lagu gebagabaysanayo marka fain kaanat iljiraaxatu hadday ta fii gayri cudwi tayamumi tayamumka xubnihiisii meelaan ahayn lam yajib ma waajibayo masxuhaa in jaraaxadii la masaxo bituraabin caro lagu masaxo markaa waajib maaha ah. oo hadda madaxaa laga daqra madaxaa masixi ma dhehaysid waa tayamumaysaa laakiin meesha la masixi waa un wejigii iyo gacmihii wey fa in araada hadduu doono an yusaliya inuu tukado fardan salaad farada aakhare oo kale qofka asaga ahaa ee xadadkii ka kor noqday ee soo tayamumay ama soo qabaystay carada ku tayamumay ee soo dhaqay xubnihii salaad kalu damcayo farada lam yucid iljunuubu hadduu jinaabo qabay qofkaas wuxuu ka tayamumay janaabo ahayd gaslan dhaqitaan ma soo celinaayo tayamum bes tayamumi lakin mar labaad ma dhaqayo wakadalika almuxdithu muxdithkiin asagoo saas mar labaad dhaqi maayo wa un tayamumi gabagabo iyo caro bes haddaa lakin waxaa niri tayamumkii waxaa lasku daray qaslu saxiix meesha saxiix marka raajixa wakadalika almuxdithuga ah waqiila qiilkaas waa raafici kadalika muctida qaba waqiila waxaa la yidhi yaqsilu waa dhaqaayaa maa bacda caliilihi buu dhaqi xataa hadduu maaragtay salaad kala damco inuu tukado farad kale farad kale sida tayamumkii oo kale ilan tayamumka caadiga ah ee biyolaan loo tayamumayo farad walbaba waa loo tayamumayo farad walba salaad kastoo farada si aan mari doono sidaas kale wey midanoo xubintii caliilkeeda xanuunsaneed waxa ka dambeeya waa dhaqaya oo marka uu salaad kale u damco inuu maaragtay tukado intuu tayaamumo yaa xubintii nabarka uu gaadhsina waxa ka dambeeyana waa dhaqaya maalan maalan waxaa nabarka wuxuu kaga dhacay gacanta bidixda waa tayaamumay gacantii bidixdaheed wixii ka dambeeya waa maxay waxa ka dambeeya bidixda muxuu ahaa masxu raasi qasli rijlayn iyo haddana dhaqaya waa tayamumay gacanti madaxeed mr ka gaar soo maaha maxa ka dambeeya hadduu biyo haysan laha isticmaal laha madaxiina waa masaxaya lugina waa dhaqaya yaqsilu maa bacda caliilida waa sidaas qorala waxay dha maya xadad kolkaad markii horaba hadduu weysaystay saxiixna dhaqay tayamun la imaaday xadad marka arrinta dambe faradka dambe uu tukan rabo salaada dambe uu tukan rabo faradka waxba dhaqitaan ma dushiisa maaha ee tayamun basa tayamum basa lagu leeyahy sidii maaratay weyse biyo aan hadduu tayamum ahaan jirtay waqiila waxaa la yaqsilu waa dhaqaya maa bacda caliilihi buu dhaqi maa bacda cariiri wuxuu ka wadaa maa bacda alcudwi almajruux xubinta jaraaxada ay gaadhay wixii ka dambeeya ayuu dhaqayaa inta kalena tayamumkii wey wa in wudica haddii la dejiyo waa masale saddexaad maanta waxaan soo maray waxaa waajib ah in markuu dejinayo jaraaxada meeshaan jabiirada iyo lasuuqa iyo muxuu ahaa cisaabada iyo nabarada marka la saarayo calaa duhrin sooma ahayn in wadica wadta waxaa la dejiyey bilaa duhrin dahaaro la-aan meesha jaraxadi dahaaro la-aan iyo wayse aan baa la dejiyey fain khaafa hadduu ka baqo fain khaafa hadduu cabsado qofka horta dembiilo wey dembi buu galay a a a aniga nusqadayda waxbaa ku jira wajaba nascu baa idinka idin raacsan waa iska muqadar hadii anigana wain wudica haddii la dejiyo maxaa la dejinaya aljabiratu wاlcisaabatu wاllusuuqu saddexdaan soo marray mid kamid a ah ee xubintii dhaawacahe la saaray markii la dhigaayo waxaa la dejiyey bilaa duhri dahaara la-aan baa la dejiyey maxaa waajiba ah? wajaba nascu ah. adigaa khalad galay waa inaad siibto oo meeshii dhaqdo fa in khaafa hadduu ka baqa see la yeeli oo hadduu faashadii fujiyo namarkii baa dhibaato looga baqaya facalaa wuxuu samayni maa taqadama wixii hormaray wixii hormaray muxuu ahaa atayamamu wa qaslu saxiixi ah tii buu samayn wa huwa aathimun waana dambaabay biwadcihi aljabiirata bilaa uhri buu ku dambaabay ah, marka hore dahaaro la-aantuu saaray ayuu ku dambaabay wa salaada salaadana waa soo celin meelaha lasoo celin salaada jabiirada ayay kamid tahay ah, hadduu meel shay saxiix ahayn hadduu saaro ama weyse la-aan ku saaro ama qadarkii saxiix ahaa uu wax badan cafan hadduu meeshii jabiirada ee dhaawac ahayd meel ahayn saxiixa ubwaashi saaro raashadii qadar loo baahnayn inaan loo baahnayn buu kusii xiray ama weyse la-aan buu saaray weyse la-aan ayuu saaray ama maxalwudu bay ahayd meel ilaa saddex meelood baa jirto salaada lasoo celin hadhow mar kale marka lasoo celinayo lasoo celinayo wuxuu yihi wain wadac wadica haddii la dejiyo bilaa duhri dahaaro la-aan ayaa waxaa la dejiyey meeshii nabarka ku yaalay baa jabiiradii la saaray wajaba nascu baa waajibaya fain khaafa hadduu cabsado facala wuxuu samayni maa taqadama oo mina taymi waqisli saxiixa buu uu dhaqay buu samayni wahuwa aathimu waana dembaaba wayuciidu salaata salaada markuu bogsado waa soo celinaya walaa yuciidu ma soo celinayo se salaada in wudica haddii la dejiyo jabiiradii iyo kabmihii calaa duhri dahaaro korkeed qofka asagoo daahira haddii marka horeba dejiyey laa yuciidu salaa socon maayo walam yakun uusan ahayn fii acdaa'i tayamumi xubnihii tayamumkana unan ahayn xubnihii tayamumkana ma aha oo ninkan lugta iyo meeshaasa namar ka gaadhay markuu dejinayana dahaaro ku dejiyey laa yuciid ah. walam yakun ma aha walam yakun fii acdaa'i tayamum ahayn walaa yuciidu soo laba meel ba lagu sheegay la soo celin maxay tahay walaa yuciidu ma soo celinayo salaadii goorma in wudiica haddii la dejiyo maxaa la dejinaya ya waaa la dejin kamiy a faashadiisa dhe faashadi iyo kamihii in wudiica hadii la ala duhr hadi lagu dejiyo oo walam yakun un fi ayri fi acdaai tayamumi tayamumka xubnihiisana un ahayn lugti iyo madaxa iyo meelahan tayamumka shaqo ku lahayn ayay ahayd ah, acdaa lwudu haato lakin acdaa tayamum ma aha ilaa xubnaha weysada ee biyaha la dhaqayo xubnaha tayamumka way kala waa kala yaryihin walaa yuciidu soo celin maayo man qof tayamama gabagabaystay limaradin xanuun u gabagabaystay ow amase jurxin dhaawac u gabagabaystay bilaa saatirin buuna gabagabaystay jaraaxadaas wax saatir ah oo saaran maanta ma jirin qofkaa asaguna ma soo celinayo waa soo marray masladu horreysa kusoo bilaabay wey ninka saatir ma ilan waxaa weye jaraaxadu ima an takuna mastuura o ima an takuna hayr mastuura marka ninka isaga ah saatirba ma saaraba meshi limaradin aw jurxin bilaa saatir ma soo celina isaga salaada ilaa man qof mooyeene bijurxihi bisababi jurxihi u gebagabaystay oo bijurxihi bisababi jurxihi damun u yahay katiiran fara badan qof kale isaga jaraaxadiisa waa jaraaxo dhiig badan u ka socdo dhiig badan baa ka socda oo aan biyo la marin karin wayakaafu wuxuuna ka baqay min qaslihi hadduu dhaqo waa ka cabsaday min qasli buu ka baqay kaas fa yuciid waa soo celina isagana soo celinaya walow khaafa hadduu baqo min shiddati lberdi qabow dartii buu u baqay maanta jaraaxe iyo dhaawac midna ma saaree qabow buu ka baqay ama qabow haddii loogu cudur daarayo weeyaan oo macquula ogow hadda gaaris baa qof wuxuu ku dhihi janaabada inaan ka qabaysto qabow baan ka baqay oo nimoni aan ka cabsada buu ku dhahaya gaaris maa laska yeli waxaas gaaris waxa kama jirto yaa la fududaysan qabow loo gebagabaysto gaaris jirra haddii ku hays laakiin hadda qabow oo la dhaho qabow dartii baan u gebagabaysan hada tasaahul fududaysi wey shareecada la fududaysanayo meelaha aadka u qabow baa laga hadlaya ah, meesha aadka u qabow baa laga hadla tan waxa waa qabow aad jirka dareemay lakin aan dhibaato weyn ku geysanayn hadda haddaa xanuunsan tahay waa gaar oo feeraha lagaa haya ama maaratay nimonia ay ku hayso ama biyahaba lagu diidanya waa gaar naam walow khaafa hadduu baqo qofkii min shidat lbardi buu ka baqay qabowa daraadti daran marada min shidat lbardi min ajli shidat lbardi qabowa daran daraadii wuxuu ka baqay maradan buu ka baqay xanuun iyo jiro inuu jirada mima taqadama wixii hormaray jirooyinka hormaray muxuu ahaa xubin buu u baqay naftiisa u baqay inuu dhinto xubin buu ka baqay calaamo ka baqay inay ka daahirto mima taqadama walam yaqdir mana karo calaa taskiini lmaa biyaha inuu kululeysto oo biyihi intuu kululeysto oo qalabka wax lagu kululeynayo ama dabba wa tadfiyati cudwinna ma karo walam yaqdirta isku cadfan tahay tadfiyata cudwi cudwin eh, xubin xubinta ayadaa ama xubnaha ayadaa inuu maray iyo wax uu tadfiya ku sameeyana ma mahayo tadfiyadu waxaa weyaan yani wuxuu huwado wuxuu huwadana ma haysto ama meehe wuxuu isku kuleeyo oo kale oo dhaxantiisa kaga bixiyo dab uu shidan oo isku kuleeyo iyo tadfiyada way soo gelaysaa ama go- marka hab isku siiya ma haysto tayamama waa gabagabaysanaya qofka noocaas waa waana soo celin waa soo celinaya biyaha qabow isticmaalay ee uu saas ku tukaday waa soo celin salaada ayada ah yan asal shay caadi ahoo maaratay aqlaba maaha wax marmar dhaca waman faqada maa ninkii biyo waaya wa turaaban cararan waa waaye maanta biyana ma haysto carana ma haysto waxgee jooga carana haysan biyan haysan ya diyaaraddu saarayn diyaaraddu musqulo iyo biyo iyo adduun baaba yaaleen iyadaaba cuntada iyo muqaaxiile ya mashale wuu xidhan yahay maxbuus waay ama diyaaraddiiba waa loo diiday inuu beesha gala ama biyihi ku weyseysan kama weyseysanay lagu weysata ma haysto alaa kulli xaal biyu waayay si ku waaya fuqahada waxa la yidhaha iftiraadiyaad ayay ka hadlaan waxaan dhicin laakiin dhici kara ah, farda wa taqdiiran laakiin way dhacdaa ay dhici kartaa doon baada saaran tahay biyihii baddana ma gaari kartid oo khatar baa ku jirta ah, faqad alma baa faqdigaas ama xisi ama sharci waman faqada qofkii waaya maan biyo wa turaaban caro ayuu waayay faaqidu dahuureyn baa la yihahda faaqidu ahuureyn wajaba waxaa ku waajiba an yusaliya inuu tukado alfarda faradkii waxdow keliyi salaada faradkeed inuu tukan sunna iyo waxaa isu daali maayo isagoo wayse qabin turaaba ku gabagabaysanin salaada waktigeedi buu ilaalin ixtiraamaya waa tukanaya yusali farda waxda wa yuciid waana soo celinaya idaa wajada almaaa markuu biyo helana waa soo celin madla maxaan ka wadnaa biyihii ha helo fi ku helo fi safar ku helo mutlaqan halkaa gasha daartu a ah. wa waa soo celinaya idaa wajada almaa markuu biyi helo mutlaqan ey wajada almaaa fi safari aw fi ama safar ha helo ama fi ha hele hadduu biyaba helo aw amase awi turaaba hadduu caro helo waa soo celinaya caro markuu helo goormuu soo celini xayثu meeshii buu soo celin yusqidu tayamumu tayamumka uu ridayay alicaalata soo celinta meeshii tayamumka iyo gabagabada in la soo celiyo salaada ay ridi jirtay meesha hadduu turaab ka helo acadda ah, salaatu soo celin waa halkay meeshaas musaafirkii haddi qof musaafira oo biyo waayey oo biyo waayey ya qof musaafir oo biyo waayey oo tayamumay oo gabagabaystay salaadii miyuu soo celin maya ma soo celinayo laakiin qof xadarah oo nagaadi ah oo jooga magaalada unbaa biyihii ka go-een maanta biyalaan baa ka dhacday qofkaa markuu biy biyo helo wuu soo celin leanna asalka xadarka waxaa weeyaan in biyo la helo ma garata hadduu carada ku gabagabaysto asagoo xadar ahaa oo biyo maanta intuu carada isaga gabagabaysta waa soo celinaya kaas marka soo celin jiray haddii turaab uu helo laa yuciidu salaat salaad soo celinaya kii aan soo celin jirin ee musaafirka ahaa hadduu biyo helo aan soo celin jirinna ee tayamumka ku filaan jirayna hadduu maanta caro helo waa soo celinaya salaadii waa soo celinaya salaadii ah, ilan kii xadarka ahaa ee soo celin jiray hadduu caro ku tayamumo soo celin jiray muxuu hadda ka soo celin carra hadduu helay carra hadduu helay muxuu ka soo celin a ah, laakiin midka musaafirka ah ee hadduu uu tayamumo maajiri safar Eh, aan salaadiisa soo celin jirin maanta haddee turaab buu hele si uu salaadiisa un usoo celin taraabta ku gebagabaysto taraabta ku gebagabaysto aa kuleeya halman aan ku celin oog indhataag baa yar jire halman aan ku celin wa wayna mudan tahay indhaha lataa sababto ah xoogow qumuud ah qumuudaa ah ku jira asalkii baana horta unoqonaysaa inaan fahano qofka mutayamumka mutayamimkee carro ku tayamumaayo mataa yuciidu mataa laa yuciid halka horta asalka inaad fahanto wey qofka tayamumay carro ku tayamumay ee lifaqdil lifaqdilmaay biyowgu uu waayo darteed u tayamumay goormuu soo celini salaadiisi goormuu soo celini hadduu musaafir biyo intuu waayo dhan kasta u orday uu ahaa uu tayamumo oo tayamumka uu ku tukaday muu soo celin jiray ma soo celin jiray wa maxaa usoo celinayn haddee waxaa weeye biyana meesha lagama hayo carrana waad heshay soo mahen hadda faaqidulwudueen baad heeda labada midna ma haysana cara heshay hadda soo celi hadi caradii waa ti ayadeeda carada ayada ti ayadeeda soo ceshay ee biyaha ku kaa reebi jirtay biyaha kaa celinaysay laakiin ninkan asaga ahe xadarka ee muqiimka ah hadduu tay caro ku tayamumo iyo hadduu ku tayamumo kallaba u soo celin laha soo maaha helay hadda usoo celin maayo carada wax u taraysay maleenbe carada wax u taraysayba ma jirin wuu soo celin lahaa awalba marka kan asaga caraan helay faaqidulwudooyin baan ahay hadda keeni laga soo saaray xagee joogta xada gaarad laku xidhnaa soo ma a ah, ka asaga maaa cara muu ka maay utaraysa waa utaray mes kii ay carrada wax u taraysay ba maanta carada marku hela carada ku habso carada ku gabagabayso oo kaga bax musaafirkaha ah. kaa wey midka lile carada wax kuu tari ya waxyar ma soo dhawaatay boqol kiiba toban hal meer ku celi hadda marka hal meer ku celi ilah noo fududay ah ayb wuxuu ku yihi meesha musanifka raximah llah waman faqada maa-an ninkii biyo waayo wa turaaban carana waa waaye labadii lagu dahaar bedel iyo labadiba waa waaye asali farc wajaba waxaa waajibaya an yusaliya alfarda inuu tukado waxdoo keligiis suna suna meesha kuma taale farad faradkii lagu qiildayaya marka faradkii inuu iska tukadaa waajib ku ah sina salaadii loguma tegi karee wayuciida wa an yuciida inuu soo celiyaa waajib ku ah idaa goortii buu soo celin wajada uu helo asagaasi almaa biyo hadduu helo biyahaas iyadoo mutlaq baa niri ama xadar ha ahaatid marka biyaha aada waayeysay ama xadar ahaatid ama musaafir ahaatid haddaad biyo heshay waad soo celinaysaa aw ituraaba hadduu caro helo waa soo celinaya waa goorma goorta caro markii la helo la soo celin salaada xayثu buu ku yihi meeshii yusqidu tayamumu tayamumka uu ridi jiray muxuu ridi jiray alicaadatu soo celinta tayamumka marku soo celin salaada soo celiye kaa ridi jiray oo lasoo celin jirin gormuha almusaafiru ladi faqadalma musaafirkii biyo waayey ayaa tayamumkiisa soo celinta ka ridi jirtay soo ma dayib de maanta turaabti aad kaa reebi jirta ma haysata sooma haddaad heshay hadda haddaad turaabta ayaad ku gebagabaysa si uga daba tagto ah, turaabta hadda kugabagabayso falaa yuciidu salaata salaada ma soo celin idaa wajada hadduu helo turaaba cara haduu helo fi Ah, asagoo xadar oo nagay hadduu turaab helo ya salaad ma eh, eh, eh, soo celinayo hadduu biyo wuu soo celin laha lakin hadduu caro helo ma soo celin maxaa yeele caro waxba uma tartay kolley so celin baa la dhila marka caro iyo caro la-aan labadaba soo celi soo celi iska noqona marka biduuni macna wax macno ay keenaysa marka wax macno ay keeni ma laha hadduu biyo helo unbu soo celin xadarkii lakin hadduu turaab helo ma soo celinayo lan ah, turaabta weynta uu waayey ayada laftirkeeda waxay tahay waa bedel ahaan bedel ahaan wey marka bedel buu haystaa bedel kale u gudbi maayo Ah. Ah, faqdigaa uu waayey ayaa bedel u noqonaya ah. marka caro waba hadduu caro ku gabagabaysto kolley marku biyaha loo soo celi mala dhiraa soo celi mala dhiraa laakiin midka ay turaabta wax u tari laheed ay salaada ka ridaysay soo celinta midkaasa hadduu caro helo soo celinaya salaada hadda meeqay gaadhi boqolkiiba ya ma loo yar luluqi karaa haddaa ufiirsato macnaha waa waadix macnaha waa waadix lakin waxa uga wadiy celintaas halkaas maslada asalkaood fahanto baan ku xihanta maslada asalka tayamumka qofkii tayamuma salaada soo celiyey musaafir buu ahaa soo musaafir ma ha soo celinta maxaa kuu diiday turaab baad hesha sooma musaafir ladeed ahaa day turaabta haddaad hesha hadda turaabta waa inaad soo ceshid turaabtaasaa salaada inaad soo celisho kuu diidi jirtay marka turaabtii hadda waa inuu soo waa inuu soo tayamuma hadduu turaab helo ka soco wawaajibaatuhu sabcatun waajibaad iyo arkaan isku mid baada ka wadaa arkaan iyo waajibaat isku hal musanifka u wada arkaanta tayamumka iyo waajibaadkiisu todoba wey ko anniyatu niyadii wey inama alacmaalu binniyat fayanwi waa niyoonayaa istibaaxata fardi salaati salaada faradkeeda faradnimadeeda inuu banaysto ah, salaad farad ah inuu banaystu niyoon oo tukado ilan waysalaalama tukan kare aw istibaaxati muftaqirin buu niyoon wix uu niyoonaya laga hadlaya istibaaxatu fardi salaad ba aw mase istibaaxati muftaqir wax loo baahan yahay oo islaana aan la sameyn karin oon la banaysan karin ayuu rabaa inuu ku banaysto tayamumkan sida ish xamlu lmusxafi salaad arrimahaas o dhan wax alla w wayse looga looga baahnaa ah. owa mase istibaaxata mufta muftaqir wuxuu u baahan yahay oo wayse loogu baahan yahay ayuu rabaa inuu ku xalaashado walaa takfi kuma fillasi niyatu rafci lxadai xadad koryeelideed niyadeed kuma filla ah, nawaytu rafca alxadai yaa niyooday turaabaa istimaalasa caro inaad dana niyooto rafculxadath xadad ba i kor noqonaya niyoonaya wax xadad atayamumu laa yurfacu lxadaad tayamumka xadad ma kor yeelo ah, istibaaxo wey waxbaad ku banaysanaysaa intaad biyo ka helayso laakin xadadkii ma kor noqonin xaqiiqatan marka rafculxadath baa niyooni wuxuu xadad kaa kor noqonaynin waxa ma sheegeyso ah, walaa takfi kuma filla niyatu rafci rafcilxadathi xadad koryeelidii niyadeed fain tayamama hadduu u tayamumo lifardin farad buu tayamumay salaad farad u tayamumo u niyooday wajaba waxaa waajibaya niyat lfardiya inuu niyoodo inay waxa u tayamumayo farad inuu yahay inuu niyada ku filan e walaa takfi niyata rafcilxadadi kuma fila wla tayamum mafruudi walaa fardu tayamumna kuma fidno tayamum farada tayamum faradana kuma fidna sax wey maxaa yeelay tayamumka maqsuudu linafsihi maaha maqsuudu linafsihi maaha wax loo qastayo isaga naftiisa loo qastayo ee waxaa loola imaadaa daruura awadi fain tayamama lfardi wajaba niyat lfardiya ayaa waajibaya laa tacyiinuhu samaya inuu cayino oo salaadii duhur salaada casr salaadii maqrib u dhaho waxba waajib kumaaha laakiin farad inuu utayamumay umuuniyeelaya bal low nawaa haduusan hadu inaynan waxba aynan tacyinka una shardigeed waa kutusi low nawaa bal low nawaa haduu niyoodo farda duhri farad duhur ah salaad duhura farada iyo u niyooday istabaaxa bihi tayamumka wuxuu ku banaysan karaa alcasr casr sala casr buu kutukan karaa ah. oo waktigeedii de markaa la jooga duhur buu iska yiri afku dhuftay casr buu iskaga tukan kara casr baa la joogaa maaha inuu duhr iyo casr isku mari karo waa mari doonaa hal salaad kasta farad in loo tayamumay wuxuu ka wadaa low nawaa farda duhrin istibaaxa bilcasr casr markaa jooga ama qada falow nawaa hadduu niyoodo fardan farad buu niyooday wa naflan naflina waa niyooday uu isku daray waxaan u tayamumayaa istibaaxata fardin wa naflin buu yihi labadaba inaan ku banaysto ah, maxaa inii qoran ubiixaa soo ma meeshaan rabbi ragga haysta intaa waa ka maqanta ubiixaa labadaba waa u banaan tahay leanna faradka waa kii asalkahaa oo la tayamumay waa nafligana waa taabic intaa rabtaa sunaa ku tukan karta tayamumka intaa rabtaa kutukan karta hmm. naam falow hadduu niyoodo soodka in laga xidhata hadduu niyoodo farlan farad buu niyooday wa naflan sunana waa niyooday ubiixa labadaba waa loo bananayo u banaan in ku tukan halkan haddana waxaa kusii qoran aw naflan aw janaazatan waa nus nusqo kale aan kasoo guuriyey ah, dhowr nusqaan haystaan qudhe aw naflan aw janaazatan ayuu niyooday soo saa inima qor laakiin ah, nusqadayda ragga waa inu saxdaa sa u saxdaani inay wey ninka haysta kitaabkan inuu saxdo wey aw janaazatan janaazuu niyooday aw naflan sunno ayuu niyooday a aw janaazatan taas habasha qoran janaaze ayuu niyooday awi salaata buu iska yidhi salaad baan u banaysan buu iska yidhi lam yastabix ilfard farad kuma banaysan karo salaad farad kuma tukan karo wuxuu niyooday sunaan u tayamumi ku banaysan raba janaazo janaazada inkastoo ay farad tahay lakin waa fardu kifaayi waa farad kifaaya sunadaa la raacin janaazada leanna inaad ka tagtaa kuu banaan kol hadda inad ka tagta ku banaan tahay min huna waxay ka shabahday sunadii bay shabahday saas darteed iyada hadaad u utayamumto farad kuma tukan karta salaad kalo farad aw naflan buu niyood aw janaasatan buu niyood wi salaata buu iska idlaaqay salaad lam yastabxi lfarda farad kuma banaysan karo intaasoo idin aw fardan farad buu niyooday salaad farada keligeed buu iska niyooday tii hore waxayd farad iyo sunna ahayd tan farad bas u niyooday falahu waxaa u banaan annaflu inuu ku sunaysto munfaridan keli ah sunno keliya inu ku tukada u banaan oo haddiiba intuu farad niyoodo farad iyo sunno labada uu karay sunno inuu ku waa kasii saalanta wakada annaflu waxaa kaloo u bannaan inuu sunnaysto qablahu qabla alfardi salaad farad aho sunno qabliye ah leh inuu qabliyadii ku tukado ayadiina ku tukada waa bannaanta wa bacdahu bacda alfardina waa tukan karaa salaaddii faradkeed iyo bacdiyadeedii ka dambeysay labada waa ku tukan karaa fi lwaqti sawaaun kaana fi lwaqti waktigii salaada waktigeeda ha joogo marka uu tukanayo sunnada wa bacdahu bacda alwaqti ha ahaato markuu tukanayo farqi ma kala laha marka waxa tayamumka inta uu awood leeyahay buu ku sheegayo intuuna salaaxiye awood lahayn haddaad farad u niyooto sunna waa ku darsan kartaa haddaasad sunno niyooto farad kuma tukan karti ama janaaze aad niyooto farad kuma tukan karti haddaad farad iyo sunno sarcayso waa fiicanta dhib ma leh a ah. aw fardan buu niyooday falahu naflu munfaridan wakada naflu nafligii qablahu ka horeeyey faradka iyo wabacdahu kii ka dambeeyey intaba iyo macalfarad way tukan karaa fi lwaqti buu tukan karaa wabacdahu bacda waqti buu tukan karaa wayajibu waxaa waajibaya qarnuhaa niyadii in lala xiriiriyo binaqli marka carada la qaadayo niyadun fiiri meeshay raacsanta cinda naqli lannahu naqligaas la naqlinaayo waa siyadaa maqsuudkii wey waa maqsuudkii wey ah. fatayamamuu u qasda wey marka qarnuhaa binaqli markuu carada qaadayo inuu niya la xeli dhaal rabaa qaadida hore qaadaysaba wayajibu waxaa waajibaya ya waxa kale ka tegi binafli ah binafli minu qaray yuu binafli u qaray a ah, anigaado marka maalin baa binaqli waa saxa marka binaflida khalad wey binafli sax ma aha binaqli wey niyadii gooma goomaha lala xiriirin wey wayajibu waxaa waajibaya qarduha niyada xiriirinteeda binaqli ay la xiriidho marka la qaadayo carada la naqlinayo tayamumki caradi kudhufana qaadayso wayajibu waxaa waajibaya istidaamatuhaa in weliba la daa'imo niyadii ilaa masxi shayin shay masxiis ilaa laga gaaro min wejhi wejhi ka mida marka horead soo qaadayso niyadii waa inaad hayso ilaa aad wejiga ka keento intaa waa inay niyadii ay istidaamo iyo ay la socoto odan kala gu in athani wathaalith ah, waajibaadkii buu ka hadlayay iyo arkaantii athani rukniga labaad ama wathaalith iyo waajibka saddexaad qasdu turaabi wey in carada loo qasto marka hore qaadidka iska dhaafa qasadka hore qastaysaba ah, qasdu turaabi waa inaad uqasado oo carada carraad uqasaday ood soo qaaratay oo iskaka iska kaa fulfuulin ay tahay qasdu turaabi in loo qastaa waajiba wa in lasoo naqliyana waajib wey maa uqasaday kina koonfile waa inaad dalo soo qaado falow kaana calaa wajhihi wejigiisa korkiisa turaabun carro haday saarsaaranta famasaxa bihi carradii wejiga ka fuushay meel siiga badan buu dhex ordaayey carradii baa fidhadii baa wejiga ka wadatay ka buuxsantay gaari buu saaraayo carro badan baa wejiga ka fuushay carrada wejiga saaran maan kusii gabagabaysan ma dhigi karti falow kaana calaa wajhi turaabun carro korkiisa wejigiisa hadday saaran tahay famasaxa bihi deena uu ku masaxo wejigii turaabta sarreed aw amase alqathu ariixu dabeel baa kusoo tuurtay caleyh korkiisa siigay dabeel socoto wejigu dhigay fa masaxa bihi markaasuu sii masaxay lam yakfi kuma filla maxaa yeelay maqsuud maaha looma qastin walow amara hadduu amro hayrahu qof asaga aan ahayn ayuu amray oo yihi i gebagabe xataa yuyamamahu aw yamamahu inuu yamamahu ilaa u gebagabeeyey xataa yamamah ilaa u gebagabeeyey jaaza way banaantay sidii weysadii oo kale wey biyaha caadiga lagu weysanay lakin maca alkaraaha ama khilaaf alawla waxbay dhahaan wain kaana qaadiran wain kaana qaadiran haba karo cala aladhaari qowlka adharka ah sida adharka ah cinda nawowi ama raajixa fi lmadhab ah, hadda isagoo kala xataa waa loo gebagaben karaa waysadiina waa ansaxaysa tayamumka sida biyihii caadiga o kale alraabicu shardiga ama faradka afaraad ama waajibka afaraad iyo walkhaamisu maska shanaa isku qabo masxu wajhihi wejigiisa inuu masaxo maca mirfiqayhi jiqilaha ay la socdaan soo maarta maiy maciyadaas oo soo sheegnay ilaadaasi maanta waa manaa macawey ilaada aay haaya mayha waa maciya waa maca marfiqayhi lannahu haayada iyo maqayiga labada waa isku jinsi waa isku jinsi hadday yihiinna ma ma bacda ilaa ilaa daakil maa qablaha ayuu raacaya ayib asaadisu qodobka lixaad ayaa waajibaadka kamid a ah, atartiib wey inaad tartiibiso oo wejiga hormaraysa gacmaha ku xujisaysa asaabicu todob shardiga ee muxuu ahaa waajibaadka toddobaad kownuhu waa inuu ahaado bidarbatayn laba dhufasho laba dhufasho waa inay yihiin oad ku dhufato wejiga usoo qaado mid kale gacmaha darbatin dhufasho lilwajhi wejiga usoo qaado wa darbatin dhufasho dhulka ku dhufanaysa gacmahana lilyadayn labadi gacmood wa qiila waxaa la yidhi qowlka waa qowlka adharkaa qowl kalaa jira marka oo raajix marjuuxa cinda raafici soo sheegay sheekha in amkana bidarbatin hadday hal dhufasha ay suuragal tahay kafaa way ku filantah marka tan laba ixtimaal bu ay geliyaan mid waa midda ay leeyihiin madaahibta kale oo ah hal darbaa ku filan oo lilwajhi walyadayni ah madhabka inay utanaazuleen oo qowl shaaficiyada oo madhabkaa raaxsan u jiro hal dhufashaa oo lilwajhi walkafayna ma ahee marka lagu leeyahay hal darbaa ku filan waa maxay ka khirqatin markay tahay wanaxwiha ka khirqatin wanaxwiha karin meeshan u qaatay markaasu qeybna wejigii kama masaxday qeybna gacmihii ayuu usoo qaatay hal dhufasha wa in amkana bidarbatin hadday suura hadday u suuroodo hal dhufashaa kafaa ku filanta ka khirqatin karin uu ku dhuftay wanaxwihaa buu ku dhuftay markaasu qeybna wejigii kaga masaxday qeybna gacmihii walaa yajibu ma waajibayo iisaaluhu iisaalu turaabi caradii in la gaadhsiiyo baaطina shacri khafiifin iska dhaaf mid kafiif oo fara badane tima yar oo u iyo waxsaas oo kale ah baatinkiisa inuu gaadhsiiyo waxba ku waajib maaha sidii biyahoo kale ma aha arrintu wa sunanuhu intaa waajibaadka toddobadaasuu kaaga dhigay sunooyinkii tayamumka galay wuxuu kaloo sunanuhu sunanu tayamumi tayamumka sunooyinkiisa atasmiyatu wey bismillah horta inaad tirahdo sida weysada cadeed wa taqdiimu yamiinihi biyihii lagu weysaysanaayo o kale wey wa yamiinihi inuu midigta hormariyo ayaa sunna ah markuu tayamumka gacmaha uu masaxayo wa aclaa wajhi wejigana inuu meesha kore ka bilaabo oo carada ka bilaabo wa fi lyadi gacantiina nacam wa fi lyadi gacantiina yadacu inuu dejiyo asaabica alyusraa gacanta bidixda faraheeda haynigo baa is diyaariyo gamaha gamaha diyaarsada gamaha diyaarsada tan waxay ubahan tahay tadbiiq weyaan in walba gacmihiisa ha diyaarsado diinta soo qaato bidixda saa hoosta usaaray saaray halkaa ku hayo suulka ka ilaali suulkaas bidixda ah suulgamashka ka ilaali meesha ku dhegin kor ha u dhisnaado ayib wuxuu ku yihi wa fi lyadi gacanti yadacu xagee dejini yadacu wuxuu dejini asaabica alyusraa gacanta bidixda faraheeda ayuu wuxuu dejinaya gacanta siwal ibhaam suulka kuma jire ogow xagee dejini gacmihii kale calaa duhuuri asaabici alyumnaa gacanta midigtaa faraheeda faraha daahirkeedan bogmadowga bogmadowga ayuu saa u saarayaa siwal ibhaami baa lagugu celiyey suulka kuma jire wayumiruhaa yumiruhaa gacmihii buu soo marinaya waa soo wadi xagee keeni ilal kuuci buu keeni kuuca kuuc iyo buuc iyo kursuuc iyo rusqi ayaa jira ah, fulanu laa yacrifu kuucahu min buuci baa la yihahda hebel ya hebel kuuciisa halkaa kuu taagnaado kuuciisa buuciisa kama soo saari karo kama yaqaano yani muhya mahatore ma yaqano kuuc iyo buuc ma kala garanayo wacadmun yali libhaama kuucun wamaa yali lkhinsarihi alkursuucu wاlrusqu fi lwasط wاrusqu fi lwasط wacadmu yali libhaami rijli mulaqabun bibuucin fakud ilcilma waxdari lqalط ya kuuc wa kaa xubinta suulka ka dambeysa wey kuuc laftaas buucna cafwan buuc ujooj lugta wey kuuc iyo kursuuc waa midda farta faryarada xaggeeda ruski waa halkaa dhexda saddex gacantaa la raacid buucana suulka lugta suulka lugta ku yaala laftiisa ku dambeysa wey yaa buuc la dhahaa marka alkuucu wاlkursuucu wاlrusqu wاlbuucu lihufrejil ludka midka lugta ku yaala ya a suulka salkiisa marka hadda ku noqo mar labaad ku noqona meeshii aan fiirino wuxuu ku wa fi lyadi yadacu wuxuu dejinaya dejiya asaabica alyusraa gacanta bidixda faraheeda siwal ibhaami oon suulka ku jirin gacanta faraheeda calaa duhuuri asaabici lyumnaa gacanta midigta ah faraheeda faraha daahirka bogmadowhu farahi saari siwal ibhaami suulka un ku jirin asagana siwal ibhaamida waa suulkaas midigta ah ee gacanta la saaraya suulkeeda iyadana asagana gaar bu taagnaani sida kaba karo loogu taagay ah, siwal ibhaami suulkiisa kuma jiro wayumiruhaa waa soo marinaya ilal kuuci buu keeni kuuci kuuci waan ogaanay waa suulka eh, soo suulkan ma rasuulka laftiisi buu keenaya halkan u keenaya soo wadaadku keeni ila buu keenaya uma kadib yadumu wuxuu dumi atraafa asaabicihi farihiisa fiidooda farihiisa fiidooda ayuu isku aruurinayaa oo dumaya xagga usoo dumi ilaa xarfi diraaci diraacan udhunkan yuu saa usoo qaadaya marka xarfiba waa geeski geesku saa usoo qaadaya ilaa xarfi diraaci ayuu soo qaadsiini wayumuruha waa soo marsinaya su usoo wada ila jiqilka ayuu keenaya shiqirki ayuu keeni uma kadib buu yudiiruha wareejinayaa bogmadow waad kusoo socotay maanta o xaggana hoose salabka hoosa ah. yaa soo socotay soo maha bogmadow isbedinaysaa wayumiruhaa ila almarfiqi shiqilka ayuu dee soo marin uma yudiiru waa wareejinaya badna kafihi sacbkiisi baadinkiisi xaggan usoo wadaya ilaa badni diraaci diraacan soo maarta baadin buu qabaaye baadinkiisana aggiisa kusoo wada xaggan kusoo wajahaya hadda wayumuraha waa soo wadi su usoo wado waibhaama weli suulkiisii asagaa bidixdahana marfuucata waa taagaya kor baa loo dhisaya faidaa balaqa alkuuca kuuci haddii agga kasoo bara hoos kasoo gaaray markuu soo gaadho masaxa wuxuun ku masixi bibadni ibhaamihi lyusraa suulka asagae taagnamaantao dhan baatinkiisaas iyo wuxuu ku dhajinayaa dahra ibhaamihi lyumna suulka gacanta midigta daahirkiisa madoowa ayuu ku dhajin saasuu ku dhajin uma yamsaxu sarabiixi wuxuu ku masaxaya bilyumna midig ku masixi kadalika uma yukhallil asaabici farihiisu isdhex gelgelinaya wayamsix ixdal raaxatay labada sacab sacab midkood bilukhraa midka kale uusaa ugu dhajin wayukhafif lqubaara soo ma waa tayamumkii de shaaficiyada waa iska saalan tahay de hadda sidaan weyaan wax kale maaha saan wey saan wey intaa ya sidaas suulkaa umartay inaad kadhima kudhiji lab isku dhifisay marka lakin axaadiista camaar bn yaasir riwaayat camaar bn yaasir asaxiixa darba waaxida liwajhi wakafayn lilwajhi wakafayn dhag intaa kusiiso hal mar ufaasha ah saa tiraado saas rabiso kafaynka intaa wey ruda waxba in lagu celiyo ma baan soo intaas ayib ya alwajhu kafayn alwajhu farxalasho وجه يساري ya kasan kasaynayo waxaa u kasaysaan waa madhab shaafica ka tagteen in yaroo fiqi oo xanaabilo oo madaris ku akrisateen iyo xadiidkii oo maasha allahu mubaarag ah oo dee fiqigiisana tawjihay ku xidhantay sidii loo tawjihiyey fiqiga xadiidka sidii loo tawjihiyey ku waan sheeg lakin laba riwaayo midna saxiixa midna daciifa weeyaan arbataynka ila lmarafiqeynada waya waa daciif xadiis laga hadlay lakin waa madhab madhab dhan oo jira weeye shaafiyada oo qofkaad artaso saa u isticmaalaya waxaa weye banaankaad ka mari bidcaad la imaatayn dhiimaysa fiijin maysa masalo fuqahada ku tageen oo adila ay u haystaan ayay qaateen naam masaxu waydiyakum waydiyakum taasayna deliishanayaan aayaddaas yad waxaa la dhahaa qiyaasan cala wudubi cala almaa sida biyahaba ilaa inta loo dhaqaayo maa lagu soconaya ayib wayukalil asaabica wayamsaxu ida raaxatayn biluqra wa ku masixi wayukhafif ilgubaara boorka siigada farabadaa wejiga iska saari maaye markuu saa ugu dhufto xoogo iska yarfudeynaya iska yardaadinaya siigadii maarata dhoobadii muxuu ahaa caradii busti waxaa tiradaba wayukhafif ilgubaara wayufariqu asaabicahu farihiisana waa yar kala geen cinda darbi marku dhufanayo cala turaabi ku dhufanayo gacmihi yar kala geenaya fiihima labadii gacmood fiihima fi darbatayn labada dhufasho gacmaha xoogu saa u yar kala geenaya wayajibu waxaa waajiba nascu lkhaatami fargashiga inuu siibo fi thaaniyati fi lmarati thaaniya soo laba darba ma aheen darbada hore wejigaa laheeda dhib ma laha laakiin darbada labaad dhufashada labaad ee gacanta la masiixi haddii aad fargashi kugu jirto fargashi waa ka bixis leanna carrada inay gaadhaan walow xdatha hadduu xadatho waysadii baaba ka burtayba yani xadad baa ka yimid bayna naqli markuu carada soo qaaday wa masxil weji wejiga intuu usii socday udhexaysa ayaa xadad ka imaaday badala carada waa daadin carada ayadaa waa ka burtay ah, markuu soo qaaday oo weji usii socday xadad ka imaaday waa daadinaya walow axdatha bayna naqli wamasxil weji badala wawajaba axdu thani mar labaad inuu qaato caro cusub yaa waajib ku ah wayabdulu tayamumu tayamumku waa buraya canilwuduu'i weyse laga tayamumay haddii tayamumku mid weyse ah uu yahay wuu buraya lakin hadduu yahay mid qabays ah qabays janaaba lagu laha baad ka tayamumtay xadad baad waa xadadsay qabayskii ma burin qabayskii ma burin ah. marka xadad aan waxba burinaynin wey meeshaas wayabdulu tayamumu tayamumkii waa buraya tayamumkii canilwuduu'i weyse laga tayamumay oo weyse loo tayamumayey binawaaqidilwuduu'i buu ku buraya binawaaqid lwuduui yuu ku buri way waxyaalihii burinaya waad garanaysaa xadadkii iyo muxuu ahaa taabashadii iyo wabita kow midda waa nawaaqid ta wabitawahumi qudratihi inuu awood u leeyahay inuu u maleeyo calaa maa shay yajibu isticmaaluhu in isticmaal ay waajib tahay calaa maain ba ini qoran saasa saxeex calaa maain baa saxeex wayatawaham wabitawahumi qudratihi hamsadii buu ka tegay wabitawahumi qudratihi inuu karo inuu umaleeyo calaamayn biyo biyahaas oo yajibu isticmaal inu isticmaalay waajib tahay biyo inuu isticmaalay waajib tahay wax maanic oo ka reebay aysan jirto ayuu u maleeyey inuu meelaha ka heli doono oo calaamaad iyo waxba u arkay ka ru'yati saraabin dhaandabagaallo uu arkoo kale ka saraabin biqiica saraabka waa marka xilliga lixda saac toddoba saac qoraxdu aad u kulushahay dhul banaan ahoo aad saa u fiirisay u malaynaysaa wax biyo biyo ah ayaad u malaynaysaa ka muuqato mana markuu imaado lama maaa meel ka ru'yati saraabi dhaad nabagaaliy oo kale aw masek aw rakbin buu arkay dad socdoo rukaa raakibiin oo musaafir socdo markaas wuxuu show biyo wataan qabla salaati salaada horteed dadku tayamumay intuu tayamumay oo weli salaadii una tukanin bu arrimahaas ayaa kusoo dhacay aw mase fiihaa salaadii intuu ku jirayba salaadii gudaheeda asagoo ku jiro yuu isyiri biyaha meesha ka muuqda dhaan dabagaalaas waa biyo dadkaas socda biyo wataan wa kaanad waxayna ahayd markay salaada gudaheeda lasoo celinaayo mima tucaadu waxa la soo celiye ayay ahayd mimaa salaadaha tucaadu lasoo celiye oo waase salaadaha tayamumka la so celiy wa kuway ka tayamumi xaadirin ah, qof xaadira tayamumkiis waa la soo celin jiray soo maaha oo faqadalmaa biyo waaye nin xaadir aho biyo waayey uu tukanayo tayamum tayamum lakin tayamumka asagaa markuu biyana waa soo celinaya salaadii kiibaa isagoo salaad ku jira xaadir biyana waayey yaa wuxuu tawahum ku dhacay ama ma ahe rakib bu arkay dad meel socda ayuu arkay Ah, see yeelaya ah, salaad ba ah, soo celaya oo tayamumayo faqadalma biyo waayey biyo waayey marad iyo jiro iyo arrimo noocaas ay lam tucad hadday tahay salaaddaa salaadaan lasoo celinin ka tayamumi musaafirin musaafir kale weeyaan safaran safray safarkaasoo dawiilan dheer falaa yutimu falaa hela oka falaada xagga ku xidhanta fala falaa yuciid ma soo celinayo wey falaa tabdul ma bureyso xaggana ku xidhanta haddii isaga oo musaafir ahaa oo meel cidlo oo biyo la-aana joogay tawahum tawahum salaada soo celi maayo oga buri waysada oga buri wayutimuha bale wayutimuha waa taam yeelaya intuu taam yeeshay salaadiisii b watujzihu weliba ka gudaysaa intuu taam yeelo salaadii bay ka gudi arrimahaas salaadii waysada oga buri mayso laakiin haka asaxdo oo waysada salaada taam oo ficanta laakiin yundabu waxaa sunaa qadcuha inuu gooyo asaga laftirkiisa musaafirka ehe biyo la-aan utayamumay hadduu waxyaalaha tawahumka u arko inuu gooyo liyastaarifa si usoo bilaawdo si usoo bilaabo oo intuu arrinta iska xaqiijiyo kadib deena salaad cusub oo wain ra-aw hadduu arko fii naflin ah, biyihii buu arkay fii naflin sunna isagoo ku jiro salaad sunuu tukanahay biyuu arkay walxaal qad nawaa uu niyooday cadadan tiro tiruuna markii salaadan sunada suno tira labay ahayd laba ragcadood buu niyooday afar ragcadood buu niyooday atamahu tiradii uu niyooday buu taam yeeli wa ilaa tiraba hadduu niyoon salaadu iska galay sunna ah fa ragcatayni salaad sunna aho maalin joogta waxaa u yar laba ragcad baa u yare laba ragcadood buu kusoo kaaftoobi marku laba ragcadood tukadu ka baxayaa oo biyahaas fiirsan walaa yajuuzu ma banaana bitayamumin tayamum kuma banaana aktaru wax ka badan min fariidatin salaad farad waaxidatan oo keliya tayamumka sidiisa wuxuu shaqeeyaa hal farad uma ku goon karaa o mase manduura salaad maktuuba oo salaadihii shantaa kamid a ah. o mase manduurati mid la nadray adaa isku farad yeelay iyo wamaa shaa wuxuu doono oo min alnawaafili wاljanaa-iz maa shaa min aljanaa-iz wuxuu rabo oo janaa-iz janaa-iztii waxaa salaadii sunadaha ee kale waxa hortaad ku tukan kartaa janaazadan ayana sunadaa la raaciyey liannahu yajuuzu tarku in laga tagaa ayaa banaan qofka haddii maaratay dad kale heli karo dad kale hadday jiraan saas darteed baa marka sunooyinka loo raaciyaa janaaza waa iskaga tukan kartaa salaad faradaad ku tukatay duhura tayamumkii janaazana waa ku tukan kartaa laakiin salaad kale oo maaratay farad duhur oo kale ama nadar ah kuma tukan karta baabulxayd xaydki buu kusaabsan yahi aqalu sinin miyaan dheere miya wakti waa dheeraaday jabiiradii baan ku yar dardaarmiya Ja? aan xaydka iska ku daro iska fududiy isaga a ah, baablxayd xaydkiibu kusabsanya xaydku waxaa weeyaan waa dam dabiiciya jibilli ah ka soo baxa aqsar raxim raximka meesha u koraysa ka soo baxa islaantu fii waqti caado ah oo wax marad iyo xanuun midna aan lahayn ayuuna ka ibaada waana shay katabahu llahu calaa banaati aadam gabdhihii bani aadamka o dhan ilahay ku ku abuuray ayay yuu ahaa waana maslaxa iyo fawaaidna waa leeyahay fawaaidna waa leeyahay xagga cidooyinka aqraada xagga ilmaha iyo maaratay salaaxiyada suuba inuu xamliga usuubado waxyaalahaas oo dhan eh, qadaa lilwalad inuu yahay fi xaalati alxamli markay uurka islaanta tahay faaidna faa'idana kama badna marka axkaamtiisa buu ka hadlaya aqalu sinin daada oogu yar oo taxiidu fiihi daadaas ay xaysho almar'atu haweenayda istikmaalu tisci siniina sagaal sana inay dhammaystirato wey taqriiban suura dhaweyn taqriiban macnaha waxa weeye sagaalkii sana hadday ay oga hadhay wax yar ama wax yar ay ku darsatay waxaasuu ka hadlaya saacaday ku darsat yaa oga dhiman saacado waxay oga dhiman tahay xayshay sagaalki sagaalkii sano sagaalkii sano waa ku dhamataa la dhahaya waxba shardi maaha inay maalmihii isleekaadaan sagaal sano oo kaamila shardi maaha taqriiban saas ku wada taxdiid ma aha ee waa taqriib falow ra-atu hadday aragto gabadhi qabla tisci siniin sagaal sanoon u dhammaanin ayay aratay xaalo aragto lizamanin zaman bay aragtay zamankaasoo laayasacu aan deeqaynin duhuran dahaaro iyo waxaydan xayd fa huwa waxaa isaga ah xaydun xayd weyaan ah, zaman yar oo duhuri inay gabadhu ay xaysho aqalulxaydna de waxaa weeyaan eh, yowma waleyla iyo aqalu duhri duhriga inta oogu yar isaguna waa meeqa shan iyo toban marka muddo aan duhri iyo xaydba uwaasac noqon karin oo ka yar ka yar yani isku dar kow iyo toban iyo iyo shan iyo toban isku dar lix iyo toban soo maaha marka lix iyo toban beri in ka yar yaa ooga hadhay sagaalkii sano ya eh, eh. ke shan iyo toban iyo isku dar aqalxam aqalulxayd oo yowmuga leila hal maalina iyo aqalu duhri oo shan iyo toban isku dar lix iyo toban ha lix iyo toban wax ka yar bay marka iyay falow ra-d haddii aragta qabla tisci siniin sagaal sano intayna u dhammaanin lizamanin zaman baa oga hadhay laa yasacu u noqonaynin duhran inay dahaaro noqoto waxaydun xaydna ku dhaco xayd iyo duhri aan u waasac noqonaynin in ka yar ayuu yaa oga hadhay fa huwa xaydun xayd ah, waa xayd laakiin muddo ay gabadhu xaydi karto daahir noqon karta hadday ka hadhay sagaalkii sano ka hadhay marka waxaa weyaan waa jiro wey wailaa wailaada wuxuu ku wadaa wax intaas aan waasac noqon karin ah aqalulxayd iyo aqal duhr waxaan u waasa noqon karin ayaa maaragtay ka hadhay falaa ah, wailaa ay eh, maa yasicu wax u waasa noqon karo ka hore maa laa yasic bu ahaa wax u waasa noqon karo aqalulxayd iyo aqal duhri wax u waasa noqon karo diya falaa ah, dhiigga a dhiigga xayd mahe waa jiro jiro gabar ku dhacda wey ee xayd maaha walaa xadda xad ma leh liaakhirihi aakhirlxaydi xaydku intuu soconayo xad ma leh fa yumkinu waa suuragal ila lmowti inta ka dhimato inay iska xaysho gabadho waa dhici kartaaba caafimaad iyo ilahay aduu siiyo oog nafaqay haysato iska socon karaan wa aqalu lxaydi yani da-da laga hadlaya agga siniga oo xaydku gabadha ka goyni wa aqalu lxaydi xaydka inta ogu yaray uu hayo qofka uu hayo gabadhu yowmun waa maalin iyo waleylatun habeen ogu yar aqalulxayd hal maalina iyo habeenkeedii wa qaalibuhu inta qaalibka ee uu inta badan hayana sitatun lix beri oo sabcatun toddoba wey inta udhexaysana ma dhacdaa laba beri saddex beri afar beri a ah, waa saas wa akharuhu inta ugu badan ee gabadha caadada u haya hamsata cashara yowman waa shan iyo toban beri wey wa aqaluhu inta ugu yar aqalu duhri intay daahir ka noqoto xaydka ee uu ka maqan yahay inta ugu yar bayna alxaydatayn labada xayd inta udhexaysa ugu yar hamsata cashara yowman shan iyo toban beri ba ugu yar shan iyo toban beri bishii waa inay daahir ahaataa inta ugu yar wey haddii ay noqotaa qaalibulxaydna saddex iyo labaatan beri ama afar iyo labaatan beri sita hadday noqoto afar iyo labaatan beri toddoba beri hadduu xayl tahayana waxay duhri noqonaysaa mxuu aha saddex iy labaatan saddex iy labaatan ah. wa aqalu duhri bayna xaydatayni hamsata cashara yowman shan iyo toban beri wey walaa xadda xadsa ma leh liakarihi akari duhri inta gabadha ay daahir noqon karto xad ma leh inaysa daahir noqotaa laga yaabaa famataa ra in markay aragto daman dhiig hadday aragto gabadhu fii sinil xaydi da-dii xaydka ayay dhiig isku aragtay sinulxaydna waxaanayna sagaal sano wey sagaal sano oo taqriibi ah caadada ah, iyo curfiga iyo tatabuc iyo istiqraha wax daliiloo cado loo hayo ayaa lagu ogaadaa ya ya wax kala wey wax kale wax kale ku duubta ya ah, may waan iska wadanaynaayo ixtiyaad hala samaysto lagu taxadiro laba laba xaba saddex saddex xaba in la haysta sheekh ixtiyaad waa waa bir mogt iska halaabi kartaa gaari isbeerlaan mal wadi marka darsiga lakin la joojin ma iska wada dayib aw xaggeen marayna sheekh walaa xadda laagtay famata ra-a daman dhiig hadday aragto gabadhu fi sini lxayli sana daadii xaydka ayay dhiig isu aragtay sagaal jir ayadoo ah iyo wax ka koreeya sagaal bay la ku xayshaay gabadhi sagaal hadday ku xaysho isbitaal lagu ordi maayo waan soo waa caadow wamataa ra'a daman fii sini alxayd walow xaamilan ayadoo xaamilaba dhiigga ha isku aragtee oo sida naadirka way dhacdaa gabadha iyadoo xaamila oo uura inay haddana caado iyo xayd uu ka imaado waa dhacdaa caafimaad qabto laakiin mararka inta badan baa qaalibka qaar baaba diido o dhamamaba jirtaba laakiin mararka qaar waxay leeyn culimmadu waa dhacday waana la arkay walow xaamilan ayadoo uura baa laa ka dhigay hadii xayd aragto wajaba waxaa ku waajibaya haddayba caadadii isku aragto tarku maa shay inay ka tagto ay tatrukul xaa'idu haweeneyda xaaidada jirto gabadhii yareed sagaal jir ba isku aratay ayadoo xaamilaha isku aratay waxaa weeyaan waxyaalihii inay xaydka looga taga ay ahaan jirtay waajib way ina ka tagto fain inqaacat hadduu go-o in inqaaca waxyaalihii ka tagaysa da waa soo ogaatay maxaa kamid ahaa salaadii soonkii jimaacii akhdulmusxafka oo la qaado masaajidka oo la galo waxaaso dhan dooy fain inqaaca hadduu go-o dhiigi biduuni aqalihi aqalulxayd wax ka yar aqalulxayd meequ aha yowma waleyla soomaahan yowma leyla ka yar yuu kaga go-ay lix saac basu hayay lix saac basa ayuu dhiig gabadha ka socday tabayana waxaa caddaanaysa anahu hayru xayd inuu xayd ahayn salaaddii ay sidaa kaga tagtay waa qalaynaysaa wixii xayd mooda xayd ma ahee caado ma ahee jiruu ahaa ah, hadduu maalin iyo habeen ka yar uu dhiiga hayo fataqdii waxay qadaynaa salaata salaadii ay ka tagtay fa in inqadaca hadduu go-o liaqalihi buu ku go-ay yowman waleyla habeen iyo maalin markuu hayay buu ka go-ay ow mase akarihi xaydkii inta ugu badnayda gabadha uu hayn jiray oo ah ya akaru akaru lxayd ya shan iyo toban ya shan iyo tobankii akari aw mase maa baynama inta udhexaysa oo qaalibulxaydkii lixdii iyo toddobadii ah intaasuu kaga go-ay fa wixii hayey xaydun xayd weeyaan wuxuu hayay wixii salaada ka tagta ma soo celinayso wixii salaada ka tagay ma soo celinayso wain jaawaza hadduu gudbase dhiiggii gabadha ka socday akarahu akarulxayd xaydka intiisa ugu badnay aarkiisa u badnay oo shan iyo tobankii beri ah ka badan buuba sii hayaaba ya jaawaza akaruhu meeqa akaruhu shan iyo toban soo ma lix iyo toban beri toddoba beri labaatan beri buu sii hayaa fahiya gabadhaasi mustaxaada waa gabadh mustaxaado ah dhiig furan baa ku dhacay cudur wey waxaa haya shan iyo toban beri waxay ka dambeeya salaadeeday tukani soonkeeday soomi axkaamtii sharciga o dhan baa ku qumaysa daahir baa lagu xumbaari wayna weyse walahaa waaa walahaa axkaamun axkaam bay leedahay mustaxaalo haddaad maqasho axkaam bay leedahay dawiilatun dheer madkuuratun la sheegay fi kutub lfiqi lagu sheegay axkaam ah, mustaxaalo fara badan dheer bay leedahay kutub lfiqi mudawala kutub lfiqi lmudawala kama mukhtasare lagu sheegay minhaajkaad kaga dhergi bu kuleeyahy masalatu rat masalatu rat fi lminhaaj ah halkaasay ku badan tahay intay ku wareereen ardadii nimankii akhrisanaya manhajka intay ku wareereen ra-di oo madaxa isgashatay mutaxayiradii iyo muctaadadii iyo mutamayizadii iyo mubtadi'adii iyo wixii isku madaxa isgaleen iyo wuxuu yiri adi miyaad xayshaa maya anna ma xaydo naga wad bu yiri naga tagsiye aa iskaga hortagna ah. mm-hmm. ayib laakiin axkaamta waxaa weeyaan waa caam lirijaali wاnisa muslimiinta loo baranayaa oo gabdhaha muslimaadka loo baran oo la bari caruurtaadii iyo haweenkaadii waxaad ayb walaha axkaamun bay leedahay mustaxaada dawiilatun dheer madkuuratu lagu sheegay fi kutub ilfiqi lagu sheegay ah, kutubta fiqiga lagu caddeeyey bu axaadiista nabig alay salam usuusheeda xadisti ku wasufratu sufradii iyo walkudratu kudradii xaydun xayd wey laba midab wey midabka la yihahdo sufrada gabadhi dhiigga caadadaas oga socday wax jaalla ah yaa ka imaada ama kudra ka imaada wax alow ah alow ah sida biyo dhoobo oo kale ayaa ka imaaday xaydun xayd weeyaan fi awqaati fi ayaami lxaydi maalmaha xaydkii maalmihii xaydka ahaa ee akarulxayd intaan weli laga bixin oo xaydka agtarkiisa aan laga bixin intaas shan iyo tobanka beri ah hadday sufre iyo kudala isku aragto xaydkii bay raacinaysaa xaydkii bay raacin ilaa ay ka aragto wax cad caaisha radia allahu canha markay u tagaan haweenka ay weydiiyaan oy dadaali jireen habeenkiiba xataa finuuso la daaran oo markaasaa suuf meeshii la marin oo suuf lagu gelin lsusi oo lali waa maxayd ama dhiig markaas waxay tii laa tacjalna xataa tarayana alqasata albayda ilaa aad ka aragtaan wax cad hadegdegina bay dhihi jirta caisha hadegdegina ah. nacam marka sufrada midabka jaallaha iyo uh, huruudka kale iyo kudrada midka yar dhoobadhoobada xaydun xayd weeyaan kol haddii maalmihii xaydka uu imaado wain raad hadday aragto waktan wakti bay aragti daman dhiig xilli bay dhiig arki wawakta waktina naqaan way kuu ka istaagi nadiifay ka noqoni ah, maalmihii xadidkii shan iyo tobankii berina lagama bixin waktan daman wawakta naqaan waktina waa nadiifay ka noqon way ka istaagi wahaakada saan bay ku socotaa gabadhuba maray dhiig hesho maalina dhiig bay maalin labaad maalinta labaad waa w ka istaago ogyahay laba markay joogto waxba dar ka imaani walam yujaawis isku darkoodaas markii la isku daro maalmaha uu ka istaagayay iyo maalmaha uu ka go-ayo markii laisku darana ma gudbino ma dhaafin alkhamsata cashara shan iyo tobankii ahdiwayaash alkhamsata cashar shan iyo tobankii ahayd agtarulxayd ma dhaafin walam yanqus kamana yaraanin majmuucu dimaa dhigiha markii laisku daro can yowmin waleyla habeen iyo maalin oo xaydka inta ugu yareenaana kama hoos marin oo kama yaraanin see la yeeli fadimaau dhiigyaalki dhiigagii a fadimaau dhiigagii iyo wanaqaaw dahirnaantii uu ka gogo-ayay almutakhallil naqahaasoo naqihii almutakhallil dhex gelgelaya dhiigga kulluhaa dhammaantoodba xaydun xayd baa laga soo qaadi waa xayd dhamaan xayd wey somaa oo masale muhima ah masalan ogow gabdhahana wuu qabsadaa way ka hadlaan mar walba dhiiggi baa maalin ku dhacaya laba maalmood kadib haddana uu ka istaagi haddana maalinta waxba haddana isku arki see la yeelayaa shan iyo tobanka beri baa ayada u ah qaayo u ah aktarulxay shan iyo toban beri markii laisku dardaro shan iyo toban beri hadday ay wixii isku yihiin weli xayd bay ku jirtaa salaadna ma tukanayso haddii shan iyo toban beri ka badan ay dhaaftona markaasi waxaa weye waxaa lagu xumbaanaya inuu jiro yahay yoomun waleyla habeenay maalin saacado iyo waxay isku hartay dhiig laba sac kadib haddana waa ka go-ay saacad kale waa isku dar yom waleyl waxaan dhannayn ka yar ayay waxaa isku aragtay jiro wey iyaduna waa jiro marka waa in akar akharulxayd iyo aqalulxayd waa in la fiiriyo fadimaau dhiigyaalka iyo wanaqaa dayrnaanta almutahalil naqriga naqiga dhex galgalaya xaydka ee laba xayd laba dhiig udhexeeya kuluhaa dhammaantood naqaha iyo dimaha weeyaane isku darkood xaydun xayd bay isku yihiin wa aqalu nifaasi nifaas waxa ugu yar nifaaska waa dhiig dhalmada wey gabadha markay dhashay dhiigka ka imaanaya laxdatun weeyaan hal ilbeeqsi hal mara inay gabadha ilmihi marku ka imaado ay butaacdo dhiig ka imaado ah, khalaas waa ka istaagay markaa way qabaysanaysa waqaalibu sida qaalibkaasi arbacuuna yowman afartan beri wey umu salama radia allahu canha yaa dhihi jirtay haweenka ah waxay ahaan jireen xajigii nabiga afartan beri kuwa fadhiya wkiisa badan intiisa badanna situuna lixdan wey situuna yawman lixdan beri ayaa ugu badan waa la arkay iyaduna mararka qaar iyadoo lixdan beri gaadhay fa in jaawazahu hadduu gudbose lixdan beri buu gudbay oo weli dhiigga gabadha kasii socdaa oo mushaheed fa mustaxaadatu mustaxaado way dhiig furan wey waa cudur salaadaheedi tukanaysaa wayaxrum waxaa xaaraana bilxayli bisababi xayli xaylka sababtiis wanifaasi bisababi nifaasi nifaaska sababtii dhiig dhalmada umusha waxaa xaaraan ku noqon ma iyo ladii wixii haruumu xaaraan ku ahaa biljinaabi sabiil janaaba janaabada sababteed oo salaadii iyo qur qaadashadii iyo wakada sawmu soomka ku dar marka a ah, wakada sawmu ninka janaabada qaba soom waa soomi jiray laakiin gabadha caadada ku dhacda xaydka ama nifaaska iyo umusha soonka way ka tegeysaa wayse qadayn soonka way qadayn a ah, salaadayna qadaynaynin ah, kunaa naqdi kunaa nu'maru biqadaai sawmi walaa nu'mar biqadaai salaat caaisha waa kii dhihi jirta wayajibu waxaa waajibayo qadaauhu soonkii in la qadeeyo duuna salaati salaada sokadeed oka xadiidkaas ishaaraysa wayaxrumu waxaa xaaraana cubuurulmasjidi masaajidka inay gudubto gabadha iyadoo caadale waxayd in khaafad hadday cabsato talwiitahu inay masaajidka ay halayso oo wasakayso ama wax kaga dhacaan hadday ka baqayso oo ayna meeshii xidhnaan hagaagsaneyn masaajidka madax marayso walistimtaacu baa xaaraana in gabadhii ayadaheed lagu istimtaaco o lagu raaxaysto fima wad ima qor haye walwadu jimaaci weeyaba walistimtaacuna waa xaaraan isaguna wadigii baa xaaraana gabadha iyadoo caada qabto eh, eh, factazilu fi lmaxiid wa ku ilaly factazilu nisa fi lmaxiid ah, ka fogaada walwadu baa xaaraana walistimtaacu baa xaaraana in lagu istimtaaco fimaa lagaga istimtaaco bayna surati xudunta iyo rukbati lawiha udhexaysa xudunta iyo lawiha inta udhexaysa waa xaraw gaar ahaan dadka aan arrintaasi khatar ay ku noqon karta ama aan sanan karin sanan karin ilaa nabiga alay slam waxaa soo aroortay inuu yidhi isnacuu bihina kula shayin ila nikax wax walba ku sameeyaan jimac ka ahayd taasaa xarana laakiin qofkii laga baqaayo inuu hadduu meelahaas gaaro uu ku baldhaco iska ilaalinaya waa shubha walaaqu alaaq baa xaaraana gabadha iyadoo xaydkii qabta caadadii qabta in la furo xaaraam wey dalaaqulbidca la dhaaba laakiin marar waxaa jirta waxaa sababta xaaraanta u yahay maxay tahay waxaa xaaraam u yahay sababta waxaa weeye ciddadiibu ku dheereen lama xisaabayo xaydka idada ku dheereen ayadoo daahira oo xaadka ka qabaysatay qabayskaas iyo aan loogu galmoonin fi bidaayat cidda markaaba la qabsan karta ayaa laraba in la furo fadaliquuhuna lciddatihinna ay liqubuli ciddatihinna waa kii ku fasiray ciddada bilowgeeda laakiin marar waxaa jirta islaamtu la furi karo hadday iyada oo iyada oo mxuu ahaa xayd qabta iyadoo xayd qabta maxaa kamid a ah? gabadhan xaydka lagu furaayo madkuulaba maahaba loomama galmooninba gabadh loo galmoodo waa la meheriye caqdi baa dhacay iyadoon weli la arooysin ninka waa furay walow xayd baa ku dhex furay leannu maxduurkii laga baqaayo ciddada ku dheeraani meesha maba jirtaba famaa lakum calayhina min ciddatin taxtaduunaha qabla madkuula inta weli loo galmoonin soo taas marka waxaa weeyaan waa waxaa kale hadday xaamilata caada ka socota xaamilana weeye ayaduna dhib maleh maxaa yeelay cidadeeda waa xaggee faciidatuha wadcu xamli wadcu xamli an ah, yadacna eh, xamlahuna qodobka saddexaad ayadiibaaba codsanaysaba oo khulac bixinaysa oo xoolo bixinaysa lafur caadadeydin waxaan waxba kaaba gelin dantiin wax loo darina ayaday ahayd ayadana waxay leeyihiin dhib male masale kale afaraad xakam baa dhacay xakam baa jira in khiftum shikaaqa baynihima fabacahuu xakaman min ahli xakam min ahliha xakamkii wuxuu go-aan ku gaaray in la kala furo xilligaa ay xukunka gaareen ay kala fureenna qolaha waxay leeyihiin ayagabaa furinka ayaga wey marka ayada ana gabadha caaday qabtay iyadoo la furmaysa aduu masaaisha noocaas oo kale ah iyo kasoo reebaa kasoo isdanoodaa laakiin dalaaqa mxuua xaydka gabadha lagu furaayo waa dalaaq lbidci xadis cabdullahi bin cumar wa dahaaratu dahaaradiiba iyadana ayaa xaraama biniyati rafcil lxadadi inay dahaaro qaato gabadhii caadada qabtay inay qabaysato waxay nu qabaysanaysaa xadadkii xaydkaa iska kor yeeli bay leedahay warini waa ka socdaa ayadana xaaraan wey talaacub buuna keenaya ciyaar ah, laakiin way uqabaysan kartaa mararka qaar waxyaalaha eh, sunooyin inay ku banaysato eh, maratan ciidihii oo kale iyo exraamkii eh, ay xarminaysa cumradii xajkii iyo waxyaalahaas kale way niyoon kartaa fa in inqadaca damu dhiiggii hadduu go-o irtafaca waxaa kor noqonaya taxriima sawmi soomka xaaraannimadiisa kor noqonaysa irtafaca taxriim sawmi taxriimu sawmi irtafaca waxaa kor noqoni taxriimu sawmi soomka kor noqoshadiis ayaa kor noqonaya mxu ah, e, e, e, taxriimu sawm soomka xaaraanimadiis hadduu dhiiggiiba ka go-aba ayadoon weli qabaysanin weli ayadoon qabaysanin lakin dhiigga ka go-ay soomki xaaraanta ka ah markii caadada ay qabtay way soobaysaa weli ayadoon qabaysanin ah, ilan qabayska shardi maaha soonka shadma janaabadiisa ma garanaysa qofka isagoo janaabo qabo iska soomi fain inqadaca damu irtafaca taxriimu sowmi soomka xaaraanimadiisa yaa kor noqonaya waalaaqi wa taxriimi alaaqi alaaqi asagana iyo furiinkii xaaraantahaa ayadoo markaas dhiig go dhiig aga go-ay mayna qabaysanin weli marka waa la furi karaa waahaarati wa taxriimu ahaarati dahaaradii ma dahaaro qaadan karto ilaa dhiig kaga go-ay xaaraan weyla dhahay ayadana kor noqon dhiigii baad ka go-ay waa qabaysan kartaa wa cumuurilmasjidi masaajidka gudubkiisa xaaraamta kaabaa u banaanaanaya msaajidka gudbi karta dhiggii ba aduuga laga baqaay wayabqa waxaase ku hari albaqi inta soo hadhay wayabqi albaqi inta soo hadhay maxaa kamid a ah? salaadii baa kamid a ah. ayadoo weli qabaysanin salad ma tukan karto dhiggii baa iga go-ay keliya salaad kuma tukan karto waa inay qabaysato dawaafkii kacbada la dawaafayo baa kamid a musxafka qaadashadiisa kamid a waa kaa xamligiisii qira'at lqur'an cinda shaaficiya aka lasku hayaa masaladaas oo dee qur'aan ma akrin karta mise ma akrin karto xagga xadiidka waa akrin karta saas sax wayabqa albaqi xataa taktasila ilahay ka qabaysato walow idacat ilxayda hadday xayd sheegato islaamti waxay tihi ninkii waxay ku tihi xayd baan qabaa a ah, xoogow mardabaa lagu yaqaanay mardabuu ku yar yaqaanay walow idacat ilxayda walam yaqac fii qalbihi qalbigiisa ma gelin sidqu waa inay run sheegayso xalla lahu waxaa xalaala wadhaa inuu jimaaco ah, waa istiraysaa bu lehy xalla lahu waduhaa ah, qalbigiisi mayn gelin lakin hadduu dee arrimaha ayna sidaa ahayn wax mardaba iyo wax shaki ah wax ay jirin ha iska ilaaliyo alkiis alkiis wey wa taksilu waxay dhaqaysaa almustaxaada haweenayda mustaxaadada ahayd dhiiggaan cudurka ku dhacay dhiig furanka farjaha farjigeedii dhaqi waa tukan baane salaadii bay tukan way soobi ninkeeda jimaaci laakiin markay tukanayso dhiiggii oo socda iska tukan meese meeshii bay dhaqaysaa waa qabaysanaysaa qabays salaad u horeysa u qabaysani kadib ayay deena farjigii xidhaysaa taqsiilu mustaxaab farjaha bay dhaqi wax dhiig weye watashudu markaasay adkeynaysaa waxbay ku adkeen watacsubuhu karin iyo marana wasaar iyo wax suuf iyo waxsaas uma tatawada markaasay weysaysan maro laba faraqle intay ku qabato suuf yax ku xidha meeshii laba maro faraqle gadaalla kaga xidha hor saas kuu qabanaysaa saasay fuqahada ku dhahayaan uma tatawada way weysaysan inta ay yaa la diida inay ama salaada suganaysa inay wax kasoo dhaco walaa yuakhiruhu walaa tuaakhiruhu mana dibdhigayso bacda ahaara markay saa u dahaaro qaadataba salaaday hor ka gelaysaa salaadda waktigeeda marka horeba hawsha bilaabi ila wixii waxaa weeyaan daruuro darteed baa loo baneeyey dhiig baa socda walaa tuaakhiruhu ma dibdhigayso bacda ahaarati waxaa lamida ah salasulbowlka qofka qabay qofka dhiig kaadada ka istaagayna kaadada ka socdaa lamida ah. ah, salasulxadadka ka qaba ee neefta ka soconayso salaadda waktigeeda marki la gaala la weydiisana hore laga geli intii salaada ku jiraan wixii dhiiga wixii kaadiha wixii neefa oo ka socda waxaasoo dhan salaadda ma burinayso salaadda ma burinayso fataqu ma sadactum wey ilaa lilishtikaali ma dibdhicaysa daasu ka hadlaya walaa tuakhiru ma dibdhigayso bacda dahaarati dahaarada kadib salaadda ma dibdhigayso ilaa lilishtigaali inay ku mashquulsho mooyaane biasbaabi salaati salaada asbaabteedii wuxuu kidmaynayo inay mashquul ku tahay ka satri cawrati cawrada asturkeedii iyo waadaan aadaankii oo dhegaysanayso ajiibaysi iyo waintidaari jamaacatin jamaaca ay iyo arrimaha haddii ku daahdo dhib fa in aharad haddii dib dhigto liqayri maa dukira waxaa la sheegay ee salaada maslaxadeeda waxaanayba u dib dhacday istanafat idahaara dahaaradii bay soo bilaabi wayajibu waxaa waajibaya qaslulfarji farjigiina inay dhaqdo watacsiibu uu kuu soo celiy hadii waa aqaano wuxuu usoo celiyey waaba iska cadeede wayajibu qaslu farji watacziibuhu ayaa waajiba cisaaba iyo karigna saar wlwuduu baa waajiba likuli fariida salaad kastoo farada ay u weysaysato intana iyo usoo celiya laga yaaba waman bihi salasu bowlin qofkii kaad kaadi socota qaba waa la abreeshay kaadaha ka socota salasu bowl kalmustaxaadati oo kale weeyaan fima taqadama wixii hormaray sidii mustaxaadadii ayay intay meelihii xirxiraan o mara ku yar qabtaan oo samayaan ay samaynayaan laakiin hadda shaaficiyada way diidan yihiin in qofka salasu bowlka qaba uu qaruurad iyo waxay leeyihin uu kaadidii u dhigo ma ma banaanay leeyihin ma banaano si kale un mare iyo wax saasoo kale ku qabto salaada tukado hadda de dadka abreeshibin waad artayo hal dheer baa ka laalaado ay kaadida kusoconayso kaadida ku soconayso wallahu aclam billahi towfiq sala allahu waslama ala nabiyina mxamed wala alih wasaxbi ajmaciin